بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آlihi وصaxbi أجمaعiin waxaa noo dembeeyey masaladii koobaad inay naga dhammaatay sheekuna uu ka soo hadlay kitaabka waataan dee soo marray inuu afar masale ka hadlay masaladii koobaad way soo dhammaatay oo ahayd nebiga calayh isalaatu wasalaam ciddii ku xadgudubta ashaatim iyo asaab aطaacin almustahzi almutanaqisu lahu dadka noocaasa in la dilahayo rag iyo dumar waxay rabaan ha noqdeen gaali islaam waxay rabaan ha noqdeen waan soo marnay sheekhuna waatuu soo sheegay aladila min alkitaabi wasunna walijmac walictibaar waatuu soo sheegay waxaan kaloo kasoo jawaabnay su-aal ku timid darsiga dhexdiisa oo ku saabsanayd in uusan u baahnayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii aflagaadeeya aan imaam iyo qaadi iyo midna aan looga idan qaadanayn ee idankii nebi maxamed la fulinahay oo la dilahay waan soo marnay caasa maalintan weyda inaan ku daro casharka noogu dambeeyey marka la leeyahay masalo muhiim ah marka aad leedahay xukun intay shareecadu sheegto aad leedahay waa in lagu xiro shardi laabudda min daliil yadul hada shardi hareecadu xukun bay kuu sheegtay masala laguu sheegay masala xukumeedoo sidaas baa laguyi wadaad baa ku yido wuxuu ku yidhi xukunkan asaga ah shardiguu ku xeelay maxaan leenahay maa huwa shardi isagoo daliil kasta liannu axkaamta waataan soo marnay usulu waxaa ku qoran axkaamta laba loo qaybiyo axkaamu takliifiya iyo axkaam lwadciya axkaamu takliifiya shan haddii dee ibaaxada lagu daro waa shan khilaaf lwla haddii lagu daro lix xaggay kaaga dhacda warkeedu waa ku daala waxaa kuu yimid axkaamu takliifiya axkaamu takliifiya waa badan dhowr iyo toban maxaa ugu waaweyn ashar walmaanic wasaba kuwa waaweyn sixaya fasaad ma ka mid yihiin ruqsadu ma ka mid tahay casimadu ma ka mid tahay halwa jara waad garanaysaa wadaadkii marka ku yidhaahdaa xukunkan isaga shardi baa lagu xidhayaa waxaan leenahay laabudda min daliilin yadullu calaa shardiin inuu kusahayo maxay ta macneedu marka sidii loo yidhi wainakasuu aymaanahum bacda cahdin waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri baa layidhi faqaatiluu amat alkufri bishardi baa la rabaa marka mar haddii la yidhi faqaatilu amat alkufri waxaan rabnaa in la yidhahdo aayad dhexda laga geliyo la yidhaahdo bishardi wey bishardi manahay shardiseen nabi maxamed wuxuu yidhi qofkii aflagaada igu sameeya halla dilo dilan shardi meeya lama hadlo wadaad kor yara shardi baan ku kulqunjibaarayaa waa laga rabaa marka liannahu axkaam lwadciya weliba waxaa la yidhaahdaa hiya aqwa min alaxkaam ataqliifiya la soco axkaam hardiya wax dhaafi kara maaha axkaam alwadciya waxaa weeye aad bay u xoog badan axkaam hardiya axkaam takliifiya iyadaa ka xoog badan la socon wuxuu kuri sheekhu masalada labaad almasala aaniya masalada labaad waxaa weeye annahu amar iyo shaniya yatacayanu waxa caynoobaysa oo waajib noqonaysaa oo dadka muslimiinta waajib ku ah qatluhu qatlu saabir qatluhu qatlu saab qatlu shaatin qatlu taacin qatlu mustahzi qatlu mutanaqisi lahu mid kala rabtadheewow nebi maxamed ciddii ka agbaxda dilan annahu amar yasha yatacayanu waxaa cayni ah fardu kifaa'i maaha cayni waxa oo qof walba laga rabo soo waajibka waanaan qaybin jirin labo waajib cayniga iyo waajib kifaa'iga dhinac kale waajibka marka laga istaago waxaan u qaybin jirnay waajib mudayiqa iyo waajib muwasacaan u qaybin jirnay hunaa waajibka marka labadiisa qaybtiisa hore waajib mucayan qof kasta waa laga rabaa noobariyo an iyo tacajib waa cayn noqonayso waajib noqonayso dirki noqonaysa qatlu qatlu saafi weeye rag iduma midku raba ha noqdee walaa yajuusu mana banaana istirqaaquhu in la adoonsado istirqaaq in lagu sameyo la adoonsado oo le beerahaad noo fulaysaa biyahaad noo dhaaminaysaa maya ma banaano lannahu maxaa dhacaya kii nebiga caayo midkaan biyaha noo dhaaminayo maal walba saasaa dhahaya annagu nebi maxamed cid ka adbaxday inay noolaato lama nooshe lannu la soco culimadu saas maxay ku leeyihin waxay kuu leeyihiin shayga waxaa lagu xormeeyaa oo lagu qadariyaa cidda matalaysa bimacnaa nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam iimaanka iyo tawxiidka iyo islaamka iyo khayrka isagaa matalahaya huwa ra's huwa afdal ambiya wa rusul cala doodu kama jirto makhluuqa ma ugu fadli badan yaha doodu ka jirtaaye laakiin alambiya wa walbashar inuu fadlilay doodu kama jirto haddii marka asagii la duro mabdi uu xambaarsanaa oo islaam iyo iimaan iyo tawxiid iyo khayr iyo janno ahaa waa macno beelahaya waa laga leexanaya lama danaynahayo waa lagu kala tegaya cidda madhabka cidda wad macnaha cidda wadda iyo diinta waa inay noqoto muqadas la dhowrhayo la ilaalinahayo nadiif xeebka saliim haddii wax laga sheego macnihiis waa guraya war midkaan ciddii wadatayba la caadayo wax walba laga sheegayo aniga muxuu sheegay qof la iska tegaya laakiin markii la wada aan laga adbixi karin qof walba w aqbalaya marka walaa yajuusu istirqaaquhu walaa yajuusu sidoo kale ma banaano weeye almannu in lagu galladaysto calayhi dushiisa wey ah, in lagu galladaysto waliba iska kaasidaynaya ordskala soco nacna calaa tahaye nebiga inaga abad caydide laakiin waa iska kaadaynaynaa ordis ka socda iska galladaysto laa yajuus ma banaano maxaan loo galladaysanay liannahu xaqi ilaahay iyo xaqi nebi maxamed iyo xaqi mu'miniinta intaasa ku waa tacalluqda xuquuq marka adigu aadan ridi karin weeye mana sidayn karti mana dhawaan kartid nebi maxamed waayo waa qiyaamo ku qabsan war markaad xaqayga ninku galadaysanayso i caayay iyo awooddaa ku siiyey awoodda xagga keen maadaa iskale xaq aniga hadduu i caayo noolahay xaq waa u leeyahay inaan idhahdo orod iska tag weli inaan dilana xaq baan u leeyahay nebi maxamedna waa sameeyey alaysa kadalika laakiin adigu inaad tidhaahdo waan kuu galadaysanahay iska tag awooda kaga keentay kuma dhacdi ma samayn kartid walaa fidaahu walaa yajuusu sidoo kale ma banaana fidaahu in hale fidye laga qaato xoolo laga qaato biyo laga qaato ma banaana iyaduna waa u dhammaatay ila afarta xaala qofka la marsiin laha ima alqatlu waima alistiqaaq waima almanu waima alfidaa afartaa unbaa la siin laha qur-aanku sheegay marka maxaa laguu sheegay alqatlu yatacayan walaa yajuusu alaaat albaaqiya saddexa soo hartay ma banaano warkuu caddaada xoga shekh islam taymi ama in kaana muslima hadduu muslim yahay midka nebiga caayay fabilijmaaci eh, eh, fatacayana qatluhu wey fatacayana qatluhu bilijmac maxaa leeya ku waajibay wuxuu ku caynoogay in bilijmac muslimiinta dhexdooda khilaaf kama jiro qofka nebiga caayo aflagaadeeyey hadduu muslim sheeganayo ama muslim saxiixa oo markii hore fiicnaa laakiin hadda ay balaayo qaado qumaya qaaday ha noqdo ama mid munaafiqa oo uurku gaallo ah oy ka soo fakatay midku raba ha noqdee idaa kaana yudhiru lislaam oy hawsha ka soo faktay nebiga inuu caayo yuqtalu bilijmac taasi waa ku daaynahu abiga lnahu sabiga waa in loo damiirka waa in loo sabiga iyo tacniga iyo shatmiga iyo istinzaaga iyo tanqiiska waa in celiyo lnahu sabiga iyo shatmigu nawcun waa nooc iyo qayb weeye oo min almurtadi murtadka ka midow ka midow ama maxaa la ohan karaa asaga in loo celiyo damiirka in loo celiyo asaga shaatimka in loo celiyo mustahsiga in loo celiyo saabiga in loo celiyo liannahu shaatimku liannahu saabigu nawcun waa nooc iyo qayb ka mida min almurtadi murtadiinti ka midow aw min azindiiqi munaafiqiinti ka mid saasaana fiican damiirka in loo celiyo shaatimka loo celiyo saabiga loo celiyo saasa fiican liannahu shaatimka iyo saabigu nawcun waa axad iyo fardi ka mida min almurtadi kuwii ridoobayu ka mid yahay aw min asindiiqi kuwa munaafiqiinta sindiiqu waa eray la carabiyeeyey waana dadka islaamkana afka ka sheegtaa gaalnimada qabsanaya waa munaafiqnimad warku gaali waxukr shaku walmurtadu qofka murtadkaa yatacayanu waxaa caynoobaysa waajib noqonaysa qatluhu in la dilo wey wakada saasoo kale waxaa kuula mida oo asna la dilaayo dilkiisu ay waajib noqonaysa cayni tahay asindiiqu waa kugaale asagoo sidoo kale marka murtadka murtad yatacayan qatluhu in murtad la dilay khilaaf kama jiro laakiin waxaa khilaaf ka jiraa ma laga toobad aqbalahaya mise lama toobad aqbalahaya wadaadda waxay dhn waa laga toobad aqbalahaya waa waajib wadaadana waxay dhn waa mustaxab meeqa beri hal maalin saddex beri cid ugu badnay saddex beri kole inta anagu xusuuso saddex beri ayaa la sheega laakiin in la dilahayo waxaa iyadu waa meel ool weeye markii laga soo reebo markii laga soo reebo haweenayda murtadada ah khilaafkaa ku jira waa laysu hayaa abu xaniifa wuxuu leeyahay haweenayda murtadada ma dilayno biyo iyo rooti baan siinaynaa waan canaananaynaa maalin bashaabuug baan ku dhufanayna calaynaa toobadkeen haddii kale ballankeele waxay kugula codgaanaysaa laakiin rag hadduu yahay isaga khilaafkama jiro ka soco wuxuu ku yidhi wasawaan waxaa siman shekh islam taymiya wasawaan waxaa siman kaana ahaya qofkaas murtadka ah eh, rajulan kaana ahaya oo imra'atan ama haweenay ha aadow wain kaana hadduu yahay mucaahadan mid ballan lala galay yatacayanu sidoo kale waxaa cayn noqonaysaa qatluhu in la dila aydan ku noqonayo wey sawaan waxaa simanoo ah, kaana rajulan ow imra'atan cinda caamati lfuqahaa min asalafi waman tabicahum ayb halkaa muxuu kuri sheekhu hadduu yahay muslim bilijmac waa la dilahayaa rag iyo dumar midkuu raba ha noqdo warkiisu waa ku daayay hadduu yahay mucaahadan mid gaal ah oo ballan lagula jira hadduu yahay yatacayanu qatlhu aydan isagana waa la dilhaya ijmaac isagana waa la dilhaya sawaan kaana haya rajula imra'atan cinda caamati fuqahaa fuqahada meeshay u badan yihiin ama ijmaacoodii labada waa la ohan karaa ay labada waa la ohan karaa laakiin hadda meeshay u badan yihin buu ka wadaa meeshay ku badan yihiin ayuu ka wadaa w hadal baa ku jira caamat lfuqahaau min asalafi dadka culammada horreeyey ah iyo waman tabicahum ciddii raacda lannahu dadku waa labadaas alculamaa ima salaf waxaa weeye wa imaa man itabacahum ciddii raacday maxaa ka soo haray alkhalaf oo maxaa alkhulf yaana khalaf odhanayna ila khalafku iyo khulfiga waa la kala reebaa waa kala duwan yahin khalaf iyo khulfi waa kala duwan yihin khalafku waa dad khulfigu waa dadka sharka iyo ahalbalaayada isu raaco fakhalafa min bacdihim khalfun amaa khalafku oo laamta la xarakeeyo khayrna waa la raacaa sharna waa la ysu raaca labada haddii laamka la reebo balaaya laysku raacayo marka fuqahadu meeshay u badan yihiin min asalafi waman tabicahum ciddii salafka raacday oo ku dayatay oo cagta meeshay dhigeen dhigtay wey amaa salafka ciddii ka leexatay oo maxay yihiin min almurji'a waljahmiya wlkaraamiya wlmaturidiya wakada wakada wakada dadka noocaasa wad oo salafka ka bayray kuwa ayaga warkooda naga daawo kuwa ayaga warkooda naga daa lanna kuwaas inkaar baa ku dhacday oo balaayo waxay marba hadduu laa ilaaha yidhi see loo taaban karaa bay leeyihi washeekhu ninkuu laa ilaaha buu leeyahay see loo taabanaya war laa ilaaha ila allahu muxamada rasuul maxamedkii baa lagu tunta laa ilaahadayna ka daba tagtay waxare xere ku jira mid hadday ka boodo kuwa kale maxay sameeyaan soo kama dababoodaan war taga wey ninkaana hadduuba maxamedba uu wataabtayba ninka ways waa bureen wax meesha u yaalla ma jiraan waqad taqadama waxaa soo hormaray ku yidhi waqad qadama waqad taqadama waa soo hormaray biqowli ibnu mundir maxamed ibnu mundir waa soo hormaray uu yidhi kitaabu ijmac ajmaca waxay ku ijmacaan ku kulmeen cawaamu ahlilcilmi weeye ahlilcilmigu meeshay u badan yihiin caamadun ay meeshay u badan yihin soo hormaray calaa ana mansaba haddii la yidhaahdo ajmaca cawaamu ahlilcilmi oo laga wada ijmac dhammaystiran waxaan ku fasiraynaa inuu yahay bilmuslim si sheekh kuu soo sheegay amaa in kaana musaqal bilijmac soo kuu soo dhigin halkaasaan dhigaynaa waa haddaan cawaam aan ku fasirno biljamiic aan ku fasirno cawaam haddaan ku fasirno caamatihi iyo meesha u badan yihiinna waxaan leenahay dimigaa ka baxayo dimigaa ka baxayo dimiga khilaafkaa ku jira oo ka baxayada waxaan ka wadaa khilaafkaa ku jira abu xaniifa khilaaf ka qabaana imaan doona ajmaca way ku ijmaaceen weeye cawaama ahlilcilmi waxay ku ijmaaceen hadduu muslim iyo nebiga caayo calaa ana man saba qofkii nabiga caaya calaa ana man saba nebiga sal ly slam alqatlu waa dishiisa ahaaday cibaarada horaan usoo marnay waa hadduu muslim yahay ijmac wey bitifaaq wey khilaafna kuma jiro hadduu dimi yahay khilaaf baa ku jira waana imaan doona wa miman qaala cidii tiri wa miman qaalahu hadalkaa cidii tiri wa miman qaalahu muxuu yidhi alqatlu majruur nabiga waxaad celinaysaa qatliga wa miman qaalahu ciddii tiri alqatlugaa dushiisa aatay ninkii nabiga cahay waxaa ka mida maaliku imaamu maalik baa ka mida waleyt ibnu sacad baa ka mida wa axmed baa ka mida ah, imaamu axmed wa isxaaq ibn raawi baa ka mida aima ayaa salaf wa kaa salaf wey wuxuu ku soo jiri cinda caamati alfuqaa'i min asalafi waman tabica soo kuma soo dhihin haadaa salaf wey waad mar haddii lagu yiri maalik oo leyt lagu yiri oo axmed oo isxaaq lagu yiri salafka aad shaadinayso kala duwanyaa sheekhu wax kaa dhiman ma jiro bimacnaa kaadiman muu jira maxaan ka wadaa hawlaay salaf wey laakiin de salaf kale culmo kale waa buuxaan shaafici baa soo socda wa huwa madhabu shaaficiyin kuri shaafici madhabkiisuna waa saa waa in la dilo wey wa xukiya waxaa laga xikaayooday caninnucmaan baa waxaa laga xikaayooday abu xaniifa waxaa laga xikaayooday laa yuqtalu lama dilaayo addimiya dimiga la dili maayo laa yuqtalu dimiya dimiga la dili maayo ayaa laga xikaayoday abu xaniifa wey marka hadduu muslim yahayna waa bilijmaac qofkii nebiga caayay khilaaf kama jiro hadduu dimi yahay abu xaniifa laga xikaayooday inaan la dilaynin wuxuu ku yiri sheekhu hada lafdu lafdigan asaga lafdigee lafdiga lagu yiri waya ajmac awaam ahli lcilmi calaa ana man sabra calaa ana man sabra lafdigaas hadi wuxuu qastaayo alcilm cind allah wa hada lafdi ku yiri lafdiga asaga oo ah calaa ana man ajmaca awaam ahli lcilmi calaa ana man saba lafdiga asaga ah, oo ama qatliga laftiisa baa oo qatliga laftiisa laga wadaaye daliilu wuxuu kutusahayaa calaa wujuubi qatlihi ee qatli saabwo wahaada lafdu lafdiga oo ah qofkii nebiga caay waa la dilahayaa dilbaa dushaada wuxuu kutusahayaa daliilu wuxuu daliil xujo u yah calaa wujuubi qatlihi ee qatli saabi waaaacin washaatim weeye cinda caamati alculamaa culammadu meeshay u badan yihiin wey waliqatlihi in la dilo waliqatlihi qatli hadda waxaa laga hadlaayana waa dimigo cafwan cafwan wahaada lafdu macnaha lafdiga asaga wuxuu kutusayaa calaa qatlihi ay qatli dimiyi way hadda calaa alcaf yaanan kaa hadlayn dimiga way hadda waxaa laga hadla dimiga way hawsha yaanan kaa wariinin muxuu ku yidhi wahaada lafdu lafdigan asaga ah oo maxaa la yidhi ajmaca acawaamu ahli lcilmi calaa ana mansaba nabiy alqatlu la yidhi wuxuu kutusayaa calaa wujuubi qatlihi ay qatli dimiyi dimiga in la dilayo lannahu muxuu see kugu tusayaa mar haddii la yidhi ajmaca alcawaamu ahlilcilmi calaa ana man haddii lagu yidhi man ism mawsuul soo ma ahayn maxay faaiidsaa ism mawsuul muxuu faaideeya jamaca alcumuum alaysa kadalika lafdiga asagaa marka oo man oo la isticmaalay wuxuu ku tusahayaa inuu ku jiro dimiga saabiga qofkii dimi ah oo nebi maxamed caayay waa ku jira waana la dilaya meel looga saaran male saas raba inuu ku yihahdo ayb waliqatlihi qatlu dimihi weeye ma'khadaani laba ma'khad iyo laba makaan qaadasho oo wax laga qaatay laba makaan ictimaad laba makaan oo la cuskaday ayuu leeyahay bimacnaa in la dilo dembiga saabiga laba makaan iyo laba tilaabo ayaa loo cuskaday oo laga qaadanayo loo dilisaday hawsha xoogaaba hadal fiican baa meesha ka jiray inuu gooye may ahay xoogaa ku daray laba sadaf oo kale inuu ku daro ayay ahayd hawsha cadayn axaduhumaa maakadka koowaad waxa weeye oo lagu dilaayo dembigi lagu dilaayo intiqaadu cahdi cahdigiisa inuu bura dariiqa koowaad oo loo dirso lagu dilaayo waxaa weeye cahdigiisii iyo ballan ila dembiga cahdi ballan baan kula jirna soo maaha ballantii waa burtay nebiga aad cayday ku burtay mar haddii ballantii burtana wa in nakasuu aymaanahu min bacdi cahdihim wa acanuu fii diinikum faqaatiluu amat alkufri waa dilantahay maqadka koobaad waa kaasu aani maaqadka labaad waxa weeye annahu dilku xadun waa xad weeye oo min alxuduudi ka midow xuduud maxaad ku taqaanay qofkii qof qadfa ama qof dila ama khamro caba ama soomaalan aqoon xuduud maad aqoon meeshii la marsiin jiray waa xad min alxuduud nebigu caayay xad buu ku dhacay waana laga oofsanaya waa iska dhigyartaay waaani annahu xadu min alxuduud weeye wa huwa insaan la yiraahdo la yidhaha qofkii nebiga caayo oo dilaya waa la dilayaa likownii waqaca xaddan min alxuduud laga oofinaayo huwa waxaa weeye qowl fuqaha alxadiid fuqahada xadiidka sharxa oo xifdisan oo barta oo ka qiilbaarta culummada ayaga qowlkoodii wey qaala ibnu raawi wuxuu yihi isxaaq wuxuu yidhi min fuqaha alxadiid buu ka in adharuu hadday muujiyaan in adharuu waa kuwe addimiyiin wey qolada dimiyiinta oo ku jira hadday muujiyaan asabacay hadday muujiyaan qutiluu way go'ahayaan waa la laynaya waa la dilhayaa wa akhta'a xukunkaa marka kuu sheegay oo ku yidhi dina hadduu muujiyo oo dhegtanadu ay maqasho ama markhaati ku furo labadaas noqon kartaa in markhaati ku furo ama annagu aan maqalno ama asagu u qirto saddexdaa way noqon kartaa ima waa la maqlay soomaaliya baa warkii la maqlay samcinaa buudunayna ku maqlay dhigaana ku maqlay aw maxaa layidha aqara ama asagaa qiray ama lagu markhaati furay si kasta ahaatee hawshaa markay timid oo la ogaado ay muujiyaan qutil horta waa la dilaya wa akhta hadda wuxuu rabaa inuu radiyo abu xaniifo iyo axnaaf iyo mutakalimiin niman ka mida oo yidhi hadda ninku marka horeba gaal buu ahaa gaalnimadiibu haddana sii siyaadsada hadduu marka hore gaal ahaa haddana nebiga u caayay hadda u warsada gaalnimadii maxaa laga dilahayaa nimankii yidhi yuu rabaa isxaaq maraaweyn un haadan kala dhaqo oo yidhaahdo waa qaldanteen wa akhtaa waa gafay buu ku yidhi waana lumay man qof baa lumay oo gafay qaala yidhi maa hum ma shay weeye maa hum ma shay weeye hum calay dusha ay hum ayaguba fiiha ay ku sugan yihiin oo mina shirkiya gaalnimaha iyo wadaajin ah ay alle cibaado cidkale la wadaajiyeen ayaa acdamu ka weyn min sabbi nabiyi sal nabi maxamedo lacaayow nimankan waxay dhaheen war niniyow nimankan markii horeba soo mushrikiin iyo gaalnimo iyo cusayr ibnullah iyo masiix ibnullah soo kuma yahay hadda tii ayadaa adli hadday nebi maxamed caayaanna yay sii kordhiyen hadda wax cusub lama imaan taana markii horba waa samaynaya nala jooge marka hadda tiibay sameeyeen naga daayo wax macnaa cusubna ma jiro caadigiisuna ma bulaayo yana la dili warkaasay dheheen laakiin waa taan soo marnay hadday soo celceliyaan oy caadaya dhaqan ka dhigtaan waa la dilayaa soomana soo maray waxay dhaheen shaqo hadday ka dhigtaanoo maalin walba soo celceliyan waxay dhah waa laga takhallusahay leanna eedaray sameeyeen hawshay dhaqan bay ka dhigteen maalin waa la dhibaaya waa la dilaya waatan soo marin qaal isxaaq wuxuu ku yidhi yuqtaluuna waa la dilahaya warkaan ay la yimaadeen oo qoladaana ay dhaheen maa hum fiihi acdamu min asabi ay dhaheen warkaa waxba kama jiran waa khata buu yidhi isagana tag weeye muxuuna khata ku yahay la soco muxuu khata ku yahay lama la baraajiyo laga maarma muxuu khata ku yahay muxuu khata ku yahay shirkiga iyo gaalnimada in lagu sugo shareecada ogolaatay shareecada ogolaatay oo maxaa la yidhi xataa yucduu jizyataha can yadin hareecada ogolaatay shareecada ogolaatay inaan ku sugno shirkigan iyo gaalnimadan shareecada ogolaatay cali hadday jisye ogolaadaan iska daaya shareecada ku dureeriya hanay ku hoos noolaadeen shareecada ogolaatay laakiin shareecadu ma ogolaan nebi maxamed hadday caayaan faraha laga qada sharca uma lihi hada wal khata sheekhu laba shay oon shuqul isku laha inaad qoorta isu geliso oo tiraada daliil baa maxaa la wasaaraya waxaa la yidhahdaa markaanoo kale addacwa akhasu min adaliil wey lannu marna waxaa la yidhaha addacwa acamu min adaliil marna waxaa la yidhaha addacwa akhasu min adaliil baa la yidhaha hadda daliilka ay rabaan inay ku fadhiisayaan dacwadooda akhasu u ka khaasan yahay oo muxuu khaas ku yahay wuxuu khaas ku yahay hadday ahlu kitaabku jisye bixiyaan ooy gacmaha taagaan oo ina ogolaadaan inay nagu hoos noolaadaan xabadda waa ka daynaynaa jisyadana bixiyaan leenahay iskana noolaadaan dhahaynaa diintanaga iyo maxaa le nebiganaga iyo waxaasna ha ka adbixinina saasaan ku wada noolaanayna laakiin nebigannagii bay dacninaya waa nagu hoos noolaanaya diinba agga diin meeshu kuma haynaba diinba meeshu waa diin nebiga caali ma diinba cid soo gelaysaa ma jirto waaba marka waa khaaasaa ku jira adow alkhaa khaa labaada ku jira waxa wey aanan ka tegine nebi maxamed in la duro waa xaq khaasa oo nebigu leeyahay waa xaq khaasa nebi maxamed haddii la duro xaqa asagaa iskale hadduu joogo asagaa go-aan ka gaaraya inuu daayo iyo inuu dilo asagaa go-aan ka gaaraya hadduu rabbigii la kulmay annagaa taagan mana cafin karno tusaale siaad wax u fahamto adiga aabbii ku dhalay hooyadii ku dhashay haddii qof yidhaahda waa zaani hadduu qof yihahdo ma cafin kartaa maya ma cafin karta adiga haddii qof yihahdo waa zaani waad iska cafin ama waad shaabugan aday kuu taalla laakiin aabbaha iyo hooyada macaan haddii qof dhacani ma cafin kartaa ma ma cafin karta yaa xaqa iskale xaqa hooyada iskale aabbaha iskale hadduu nool yahana isaga go-aan ka gaaraya hadduu dhintayna lama cafin karo waa in la fuliyo oo la oofiyo haddaan marka aabbaheeni hooyadeen uusan dhacaynin xaq nebi calayhi sla maad maraysaa sheekh xaga ku dhacaaya meel ku dhacaan ka jirto yaa dhidi kara wax u dhawaan karo malo daay marka aladkaasaa ku jira aladkaasaa ku jira qaala isxaaq wuxuu ku yiri marka yuqtalu waa la laynaya nimankaa iyaga liannahu wuxuu ku yidhi sabbigu liannahu sabbiga iyo tacn iyo shatmigu naqdun lilcahdi wey cahdigiiba waa burayba la soco cahdiga aduu buray maxay tahay qaacidadii caqadiga adu waa taqaana oo fiqiga ahayd muxuu ahaa waxaa weeye addamu inamaa yaxrumu imaa biliimaani wa e bilamaan imaa biliimaani inaad muminto dhiigaagu saa nooga badbaado wa imaa bilamaan inaad ballan iyo caadi ku jirto dhiigaagu naga badbaado mumin maadan ahayn oo dhiigaagu horta saa noogama badbaadin laakiin mid baad haysata oo muxuu ahaa bilamaan walcahdi baad haysata wey kiina waa bulo meeshu ka baxay tush baa midhi maxaa soo haray warax soo haray miyaad garanaysaa doqnoxero madow faraa ku tawdaawo dhiiggiisa waa banaanaday waa u dhammaata kaa asaga sheekhu fiirso sida ibn raawi ku leeyahy asxaab alxadiid walfuqahaa la sacow daay liannahu isxaaq eh, raawi waxaa la yidhahdaa inahu nadiiru shaafici wa axmed baa la la soco culammadu horta way kuu qaymisay moogta marka laga hadla isxaaq ibn raawi waxaa la yidhahdaa huwa qariin wa maiilu axmed ibnu xambal wa shaafici waana la socotaa maaha wadaad xoogaa waxaysanahay maaha waa nin qariin wa maiil la socda oo la siman oo dhinacna uga dhicin imaamu shaafici wa axmed wy isxaaq bin raawina la socoto sheekhu iska ilaali marka wuxuu ku yidhi marka liannahu sabiga iyo dacnigu naqdun lilaxad wey caadiga aduu burayna wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xalla damuhum wa xalla maaluhum wa xallat nufuusuhum naftoodo bannaan tahay hawshaasuu raba inuu dhiraan wuxuu ku yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaa facala waxaa sameeyey oo laayey dimiyin laayey cumar bnu cabdicasiis baa laayey khaliifkii raashidka ahaa markii loo sheegay kuwa dimiyin oo nebiga caayay gamtuu istaaga waa laayey waa go-an marka haddii khaliifu raashid hadduu saa sameeyey maxaa u yaallo waxa u yaalla meesha wuxuu ku yidhi falaa shubhata ismoodsiis kuma jiro shubha iyo ismoodsiis iyo wax daliil laga dhigto kuma jiro fii daalika fii daalika hadda xaggee loo celinaya iyo shubhadu shubhadani fii dalika waxaa loo celinayaa maa hum fiihi min ashirki acdamu min sabi nabiy calayh salaatu wasalaam hawsha ayaan lagugu sirin shubhayaysan kugu noqon yaysan kaa hor istaagin oo ha ku qaldami nebi maxamed ninkii caaya la dili maayo afkaaga yay soo marin shubhadaan ayaysan kugu dhacoon hadihi shubha laysa bidaliil liannu shubahaadku waa waxa ugu daran oo xaqa iyo hanuunka kaa hor istaago anigu maxaa kaa hor istaaga ima shubha wa ima shahw labaas xaq kaa hortaaga shahw iyo dan aad leedahay daliilka inaad qalooxiso diinta inaad u qalooxiso aad uga leexo shahwaad iyo dariiq jeedadan aad leedahay aa dariiq lagu lumo dariiqa labaad muxuu yahay ashubha ismoodsiis inuu kugu dhasho wax daliilamood inuu kugu dhasho haadan aad ka dhacdo sidaas daraaddeed waxaa weeye ilaa man ata allah biqalbi saliim qalbi saliim muxuu yahay qalbun salima min ashahwa cabdaiiz alaa shubhata marka wax xisboodsiisu kuma jirto fii dalika oo maxay tahay maa hum fiihi min ashirki acdamu min sabi nebi calayhi salaatu wasalaam shubhada ayadaa wax ku jiraa ma jiro waa sheeka baree daaqada ka tuguri sheekhu waqad qatala waa dilay daliil kale waqad qatal leannuu la soxo cumar ibnu cabdilcasiis markuu hawshaa sameeyey taabiciin baa dhooman culum baa dhooman lama dhihinin cumarow khalad baad samaysay niman busaan weeye diintii baad khilaaftay lama dhihin qof ju yiri ma jira isaga amiirulmuminiin hawshii waa fuliyey waa loo duceeyey horaa loo socday hada ijmac maxaa la yihahda ficliga lanno ijmac maxaa loo qaybiyaa ijmac qawliya iyo ijmac ficliya ijmac sariix ijmac qaybta labada loo qaybiya muxuu yahay ijmac sukuutigu ruux hadduu qawli noqdo hada maxaa lagu samaa ama ficil uu noqdo waxaa la yihahdaa ijmac sariix hadduu sukuut yahay maxaa la yihahdaa ijmac sukuutiyaa la yihahda marka wuu sameeyey fuqahadii baa joogta khilaafadii baa shaqaynaysa lagama dabanihin wey horaa loo socdo xujow warna kama jiro waqad qatala daliil waa waqad qatala ijmac kale waqad qatala waa dila ibnu cumar baa wuxuu dilay alraahiba ninkii raahibka suufiga ahaa buu dila alladii kaasoo saba nabiya sal nabiga ilahi caayo ibnu cumar waan soo marnay low samictu laqataltuubiy waan soo marnay riwaayaadka tanaa ka mida riwaayad qaar waxay sheegayaan markuu ninkii loo sheeganaya ninkaa nabigu caayayaa yuu su-aal weydiiyey kitaab buu maray waa dhaartay cilmi cumarow yaa lagu kaadiri hawshaa waa been wey hawshaa waa caddaan wey isaga teg riwaayad qaarna waxay leeyiin markii dambe markay u caddaatay oo markhaatiyaal hawsha ogaaday rajaca waqata sidaa daraaddeed labada riwaayadu waa jira ibnutaymiya marka labadaba waa bad weeye labada dhinacba u daaqaya ibnutaymiya maaha bidhi koole idaa fasara alqur'aan fahuwa turjumaan alqur'aan wa idaa fasara sunna fahuwa min almuxadisiin waidaa takallam can usuul fahuwa usuuli waidaa takallam can luqa fahuwa sibawaysha sidaa daraaddeed ibnu xayaan ibnu xayaan alandarus waa la cayrsadaa ibnu taymiya markuu ku yiri markuu yiri saan uu dhihin sheekh yamani sheekh waxaa la yidhaahdaa sibaweyhi mar sibaweyhi waxba meesha kuma hayo wey akhطأ akara min sabciina aaya fi kitana fi ciraabiha laabteeda ku gafay war iska tagnay hada huwa alfarisi sheekh hada huwa alfarisi marka dhinac wuxuu u daaqaya muxuu ku yiri ad atala ibn cumar waa dilay xaqiiqatan waa dilay alraahib aladi saba nabiy sal la ala slm waqaala wuxuuna yiri ibn cumar maa calaa haadaa saalaxnaahum ma marka laakiin naada naafiyada marka aad laa wax ku nafinayso iyo maa markaad wax ku nafinayso iyo lan markaad wax ku nafinayso iyo laysa markaad wax ku nafinayso yaa xoog badan daqaa'iqu naxwa markii loo tago ajma ashad amaakintaad fiirinaysaa khaasatan idaa kunta tufasilu fii kitaabi illaahi ma naafiye weya iskala soo gooda la waa naafiya iskala soogi fiihi macan laabudda fiihi macan maxaa looga leexday meesha maa taallo laama ku bedeli kartaa qad tasixu qad laa tasixu meel ay maa taallo waxaa suuragala laa haddaad dhigto laa yasix ilmacna meel ay laa taallo haddaad tiraa maa baan ku bedelaya laa yasix ilmacna marna in kuwa asxaa laga yaaba la soco muxuu marka muxuu ku yidhi maa ee laa weeye maa saalaxnaahu maabuu yidhi ee laa wey bimacnaa weye naafiye weeye calaa haada warkaan asaga oo sabbigaa ah, saalaxnaahum kulamaanan heshiin war inay nebi maxamed tacniyaan oo duraan miyaa nimankaan ballan ku siinin oo cahdi ku siinayn nugula noolyihin maya wey ma dhacaysa hawshaa macquul maawe hawshaa macquul maaha wakadalika buu yidhi sidaasoo kale naska waa caddeeyey imaamu axmed baa caddeeyey alimaamu axmed baa caddeeyey calaa wujuubi qatlihi saabiga in la dilaayo wantiqaadii inuu burhayo cahduhu cahdigiismuda wantiqaadi cahdiga cafan wantiqaadi cahdi cahdigiisa inuu burhayo oo la dilhayana axmed waa caddeeyey waqad taqadama waa soo hormaray bacdu nusuusi nusuustiisa aqwaashiisii nas bay usoo hormartay wey ayb safxada soddon iyo laba ilaa soddon iyo afar ayay kusoo hormartay wey wa kadalika sidaasoo kale nasa waa caddeeyeen weye caamatu asxaabihi asxaabtiisa xanaabiladu meeshay u badan yihiinna waa caddeeye dakaruhu way sheegeen weeye dakaruuhu saabiga ayay sheegeen bikhusuusi si goonihay u sheegeen fii mawaadica meelo goonihay ku sheegeenoo waxay dhaheen nebi maxamed ninkii caaya caadigiisuna waa burhaya waa inay dilay goonibay u sheegeen wey wa dakaruuhu way sheegeen saabiga ayda ku noqonayeen fii jumlati duuduubkii weeye naaqidi cahda cahdiga dadka buriyana duuduubka jumladoodana waa ku sheegeen bimacnaa muxuu ka wadaa dadka cahdiga uu ka buraa laba loo kala qaadaya marna wuxuu noqonayaa dad guud oo cahdiga buriyey macnaha nebi maxamed may caahin laakiin zino ama qutaacu dariiq ama eh, gabar ay fursadeen ama wax noocaasay cahdigooda ku buriwe kuwana waxaa weeye nebigay caayeen labadaasay kala yihiin labadaasay kala yihiin marka wuxuu ku leeyahay hadda waxay saxaabadu sheegeen dakaruuhu saabiga waxay ku sheegeen bikhusuusi fii mawaadica meelad goonihay ku sheegeen oo waxay dhaheen cahdigiisuna waa buray waana la dilaya meel bay ku sheegeen wadakaruuhu haddana mar labaad ayda ku noqona way sheegeen fii jumlati duuduubkii bay ku sheegeen inuu ku jiro naaqid ilcahdi dadka cahdigooda uu buray cahdigooda hadduu burayna waa laga shaqaysanaya iyagana waa la laynhayaa laakiin kuwan saabiga waxay kaga duwan yihiin la soco kuwa cahdigooda buray oo sabiga waxaana cahdigooda ku buray waxay kaga duwan yihiin hadday dhahaan tubna cahdiga hanaloo cusboonaysiiyo waa soo noqonaynaa jisyada waa bixinaynaa raalli hanalka ahaado hanalka aqbalayaa aa aqbala yaw laakiin saabugu hadduu yidhaahdo sori hadinam sori hadduu yidhaahdo laa sori w isaga ma laga aqbalaya maya w laa manna walaa fidaa'a walaa istirqaaqa somana samayn haddee isaga la yeeli maayo taasi kula duwany magarasa fahan uma intaas kabacdigu almutaqadimuuna kuwii hore oo asxaabta ka mid ah asxaabu imaam axmed wey asxaabu ille wuxuu ku sheegay waqad nasa caamata asxaabiisa kuma soo dhihin uma almutaqadimuuna kuwii horreeyey sanadkii ku horeeyey axmed ardadiisii iyo ardadoodii iyo wa dawaa'ifu jamaacaat oo minal muta'akhiriina xanaabilada ka mid ah waxay yidhaahdeen yatacayanu cayni waajib bay noqonayaan qatluu in la wa qatlu kayrihi iyo isaga weeye oo min naaqidi lcahda cahdiga kuwa buriya waxay dhaheen kii sabdi nebiga tacaniya iyo kii cahdiga buriya intaba dhammaan waa go-hayaan bay waa maxaa daliilu ah wa inaka soo aymaanu min bacdi cahdihim waa go-hayaan oo haddaad tidhaahdo la soco sheekoo wadacan fii diinku meesha laguma hayo tacni lama hayo sheekh islaam tayma ka soo niqaashay mise kama soo niqaashay labada cillo waa inakasoo aymaanahum waa cillo wadacanu fii diinikum waa cillo labaad labada cillo markii la helo faqaatilu a'imat alkufri miyaa imaanaysaa mise cillo walba gooniyo u shaqaysanaysaa oo tii la helo nimanku waa ku go'ahaya soo marra mise maana soo waa ku gohayaan weligaa waa inaad la socoto kitaabka waa kugu wada socdo laakiin haddaad faacilkana gooni u sheegto ficilkana gooni u sheegto mubtadahana gooni u barato maswaadkana gooni u barato hadal ajruub sheekh ajruub sheekh hadal laysa ajruub ayib aan ka socno marka muxuu ku yidhi way go waa la laynayaan yataqaalu waxay yatacayan qatluhu wa qatlu kayrihi w sa oo min naaqid alcahdi kuwa cahdiga guryaha waa go kamaa dalla siduu ku tusay alayhi dushiisa kalaamu axmedin axmed kalaamsuudsay kalaam axmed siduu kut amed maxmalku tusaayo kii nebiga caaya cahdigiisa waa buri waa la dilhaya sidoo kale kuwii cahdiga buriya ilaa ay ka toobad keenayaan ayagana waa la laynhayaa in la laayana waa waajib wey lannu meesha wuxuu ku khilaafaya wadaaddaa waxay dhaheen hadday cahdiga buriyaan waxaan leenaha ninka horta naga taga hadday ballantii ka baxaan waxaan leenahay wali cahdiga uga baxdeen haa orda naga taga wadaaddahaas iri sheekh islaam tiin wadaaddahaas wuxuu cayrsaday ilaa goorma taqaana <laughs> ilaa xaalkoogiiba cayrsaday ay meel ad buuga soo arag rag ah imaana qaba hadda la soco laakiin deg jalabu muusin waa dardara wuxuu ku sheekhu wadakara waa sheegay tawaa'ifun jamaacaad baa sheegay oo minhum min alxanaabila ka mid a ah. ana ana alimaama imaamka muslimiinta amiirka amiirulmuminiinka way hadda laga imam axmed maaha u qaadan ana alimaama amiirulmuminiinka weeye iyo ninka meesha haystaa hadduu raba tuulaba ha xukumee yukhayar waa la doorgelinayaa fii man buriya dad baa la doorgelin naqada buriyey alcahda ballanta buriyey oo min ahli dimati dadka dimada ku jireen wadaadaha waxay dhaheen xaamida ka oo mutaakhiriina haddii waxay dhaheen dad dimadaahludim ah ay cahdigii buriyaan imaamkaa khiyaar uu u daynaynaa oo khiyaarku muxuu noqonaya ahlu xarbi bay noqonayaan khiyaar buu leeyay ima alqatlu waima alistirqaaqu waima almannu waima alfidaa afartaas maryaa qur-aanka soo afarta lagu wajhega suuratu maxamed suurat maxamed saa lagu wajhega halkaasaa loo qiimbaarayaa hashaasu maraya saas wadakara awaaif minhum ana alimaama yukhayar waxaa la doorgelin oo asagaan loo dayn fii man naqada alcahda cidda cahdiga ballantii burisay oo min ahli dimati dadkii dimada ku jiray kamaa yukhayar si loo doorgelinayo fil asiiri asiirka gaalka aan soo qabsannay oo maxbuuska waa la doorgelin asagaa loo doorgelin bayna alistirqaac waalqatli waalmanni waalfidaax afartaasuu door leeyahay kuwaana halkaasaa la marsiinaya isagaa loo doynaya saasay dheheen fa dakhala waa galay haadaa warkaan asaga ah warkaan asaga oo amiirka fa dakhala haada la soco haadaada xaggee loo celinaya ismu ishaaraha waxaa loo celinayaa liannahu la soco ismu ishaara ismu ishaaruhu markuu asagu waa ism mubhama tacriifka xaggee ka qaataa tacriifka wuxuu ka qaataa fiiqidahu haada hadda haddaad tiraahdo oodan waxba tiiqin lama garanayo waamuha layse macrifa marka haada lagu leey waa ism mucaraf lagu leeyo macaarifta lagugu daraayo la soco macrifada wuxuu ka qaadanaya ka dheeganaya oo tirada darsanaya farta in lagu fiiqo hadda xaggee wax loo celinaya waxaa lagu yii hadda wax loo celinaya waxaa weeye markii la yidhi imaamkaa la door gelinaya cidda ahdiga burisaa kii nebiga caayana waa galay dakhala warka waad fadhiimaynataa laakiin la yeeli maayo waa naga saari doona waana kala tuuri doona waxaa oran karan doona kaa asaga ma yeelayno kaa asaga waan kasoo saarayna kasoo siibaynaa fadakala waanka haada warkaan asaga lagu yihi ana alimaama yukhayaru fii man naqada alcahda min ahli dima kamaa yukhayaru fi lasiiri hadalka asaga dakala waxaa galay weeye asaabu kii nebiga wuxuu galay fii cumuumi kalaam buu galay kalaamka caamkaa uu galay oo la yiri ana alimaama yukhayaru fii man naqada alcahda min ahli dima halkaasuu galay saasay leeyiin markaa iyaga laakiin ha yeeshee shaqsaantii waa ka dabatega laakiin maxay kuu faa'iidayn jirtay alistidraaq soo maaha waa laga dabatega laakiin ku noqonay buu ku yidhi almuxaqiquuna nimanka cilmiga xaqiijiyey waman hum muxaqiquun muxaqiquun imaam nawgaa lagu qabsan wa bihi yaquul muxaqiquun oyay muxaqiquunta muxaqiq xaqi waxaa aladii carafa masala masalada wuu suuraysa fahma masala masalada wuu fahmay waa suuraystay waxa laga hadlaayo abcaadeeda dhammaan dhinac walba ka istaago masalada wuu kooba masaladii markuu suuraystay saara calayha daliil wa aqaama calayha daliil daliilkii waa ku qobtami wa ajaaba can lmucaarif mucaarifkiina ka jawaabay waxay noqotay hee wkhitaamu miski bay noqoto waa dhamaystirantay hawl muxaqiq way sheeg mikaasi muxaqiq marka laakin almuxaqiquuna minhum waxaana ka mida muxaqiqinay waxaa ku tusaysaa almuxaqiquuna minhum alqaadi qaadi abuyacla alfarax muxaqiq wey sax wa waa muxaqiq muxaqiq haddi kitaabkiisan qaybta yar laga daabacay oo maahan afar majalo miya meelaas hadda laga daabacay waa min aakhir kutubi sheekh islaam teel oo la socdaa khabiir oo la socdaa wuxuu yidhi mas'aladan ayada wuu ka niqaashay wuuna ka dooday waqad takalama fiiha biaakhiri kitaabihi wy marka ma yeelayna wy warkiis waa caddaaday marka de waa muxaqq waa saxw muxaqq waa faqiih waa siyaasi kitaabki waad garanaysaan axkaamu sulطaaniya axkaamu sulطaaniya wuxuu kaga hadlay saabiga nebi maxamed cali in laga takallusaayo leannu axkaamu sulطaaniya siay u qoran tahay waa baaxuurkii amiirkii khaliifku wadan lahaa oo kilkisha gashan lahaa oo dadka uga qiilbaari lahaa oo waxaa weeye adiladii ka buxdoy macnaha saad u fahamta wuxuu macno yahay siyaasa sharciya ibnu taymiya soo ma taqaanaa siyaasa ibnu taymiya kitaab sulu macno yahay leanna culammadu waxay leeyihiin in kutub la yidhaahdo kutubu siyaasa oo gooniyo sidaas daraaddeed imaam xaraweyna wuxuu leeyahay qiyaas alumar fi siyaasa alumar buu leeyahay asagoo marka kutub noocaas buu leeyahay marka kaga hadlayo muxuu yihi marka qaadi muxuu yihi qaadi abujacla wuxuu yihi wagayru xanaabiladu hadday ku yidhahdaan alqaadi hadday ku yidhaahdaanna huwa alfaraawi abujacla alfaraawi ayib wadaadada soomaaliyeed waxaa jira yidhaahdaa farac yidhaahdo ah, qaala sheikhu farac kaasa markay ka hadlahayaan faraaga naaxiya markii laga hadlahayo marka waa inaad tira magac waa inaad umaysa faraa waa inaad tiraahdo hadda soomaalida mugta waxay leeyihin mulaaxadaat maxaa ka mid a ah? qaala alfaraa bay ku leeyihin laysa faraa sheekh qaala alfaraa waa inaad tiraahdo qaala shaluubeen shaluubeen shaluubeen miyaa laamkama la kordhigahaya hada sheikh alandalusi naxw laamkama la fadxinahaya mise waa la daminahaya fii wajhan labada waa la mara marka qaala waxaa la yidhaahdaahe bay kuleeyi shallubeen ayaga waxba way qabdaan waxay yidhaahdaan qaala alkasaa-i waxay ku leeyihiin awbustaari awbustaari kasai qaala kasai awbustaari wa qaala muxuu ahaa ii qaala subki qaala dhaashan ninkii dhaashana wuxuu ku war dhaashana hadda la soco subki marka laga hadlaayo subku waa subki alcabiid waa mandiqo iyo magaalo gobol ka min almisr ah ka midow ah. subki alcabiid ee maaha kii dhaashana soo geysaniinta soo marsaday maaho qaala alqafaalu qoor dheera bay ku leeyihin qoor dheer maashee waa ninkuu fullada ka shaqaysto macnaha wadaadada soomaaliya adabkoodii ay wax ku fasirayan baa ii sheegaya laakiin fii mulaaxada sheekaysaa ayib mulaaxada laakiin wadaadada aniga laygu diray wadaadada laygu diray waa culmadayda ayib la socon qaal marka marka muxuu yidhi wakayruhu isaga ayr qaadiga kayrkiisa wuxuu yidhi qaadiga kayrkiisa cafwan laakina almuxaqiquuna minhum alqaadi baa ka mida wakayruhu qayada waa qayday wey daalika oo ah ninka cahdiga buriyey oo imaamka la dood gelinayo wuxuu ku qayday weeye biayri saabi saabiga cidaynu ku qayday laakin almuxaqiquuna minhu alqaadi waayri baa ka mide eh, qayada wuxuu ku qayday daalika oo ah cidda imaamka la dood gelinayo laleeyahay ana alimaama yukhayaru laleeyahay wuxuu ku qayday biayri saabi cidda aan nebiga caayin ku qayday cidda aan nebiga caayin iimaamka la door gelinaya ima alqatlu wa ima alistiqaaqu wa ima almanu wa ima alfidaau isaga la door gelinaya amaa saafi soo maaha qutila sawar cad maaha asaga dooran kama furna hadallo uga furna hadduu dili waayo asaga ku duulaynaa laftiga ku duulaynaaba isaan kursiga inta ka riixayno yaan ku fariisanaynaa maxaa la yihahdaa beecana waa qaadaynaa beecadsufabuusa lukarta wa ama saafu soo maaha shasan kuusi qayda kuusi caddaynaya kuusi sharxaaya ama saabu soo maaha fayatacayaru qatluhu in la dila cayni noqonaysaa faimaa an yuxkaa in isagu waa cayni isagu ama saabu fayatacayan qatlu waajib weeye in la dilo takyiirna kama furna amiirkuna takyiir kuma leh masalada fahmku yii aggu u riday wey ayib khilaafku maxaad dhahaysaa khilaafu xanaabir wuxuu ku yidhi faimaa an laa yuxkaa inaan la xikaayon oo la soo rarin fii tacayuni qatlihi in la dilo waajibnimadeeda khilaafun wax khilaafaba aan la soo rarin masalada inaan wax khilaafaba la soo guurin oo la yidhaha khilaafka la soo guuriyey qolaa wax iswoodsiisay waxna kama sugno waadada laga soo guuriyo oo khilaafkaba la diido waa dhici karta taa waa weji weji labaad fa huwa hayru daakhil cafwan likowni sababtu maxay tahay likowni ladiina likowni ahaanshada alladiina kuwii ay yihiin cadlaquu idlaaqay oo sii daayey fii boos bay sii daayeen way qaydeen fii mawdicin aakhara meel keli ku qayi muxuu hadda ka wadaa kuwii meel yidhi ana alimaama yukhayaru ciddii cahdiga burise imaamka waa la door gelinayaa saabiguna waa ku jiraya kuu yidhi oo meel saa u idlaaqay meel kaley ku qayino waxay dhaheen ka noqo ninkii nebiga caali kuma jiro taqyiirna kama furna waa la dilayaa likowni ladiina kuwii ahaanshadooda culummadii cadlaqu idlaaqay oo sii daayey fii mawdicin boos qayaduuhu way qaydeen adalku maxaa laga wadaa meel bay idlaaqeen oo waxay dhaheen ana alimaama yukhayaru naaqid alcahdi min ahli dimma weeye kal casiir saasay idlaaqeen kanna waa ku jiraabale saadi waa ku jira waa loosgeliy taa waa mid qayaduu marka way qaydeen fii mawdicin aakhara booskay ku qaydeen oo waxay dhaheen maya kuma jira saabigu shuguna kuma low maxaa dhacay waa kana ugu fasira dhegayso biana badu waa tafsiiriyo saaba midkii nebiga caayay yatacayanu qatluu in la dilo cayni bay noqonaysaa fa huwa asagu hayru daakhilin mid gayrkiis weeye filcumuumi caamnimadii caamku muxuu ahaa ana alimaama yukhayaru naaqid alcahdi min ahli dimata kalcasiiri somana soo maray cumuumkaas maxaa la yidhaahdaa buu galay nimankii yidhi waxaa weeye waa laga saaray wey biana saafa yatacayan qatluu fa huwa asagu ayri daailin mid gelay ayrkiis weeye fi lcumuumi caamimada ama maaha taa waa xukun xukunkood waxa weeye in aan khilaaf la xikaayoonin oo khilaaflama jiranaya aw ama maahane yuxkaa in la xikaayoodo fiihi ee fii qatli saabi in la xikaayoodo wejhun daciifun weji daciifa wax adila haysan oo aad u tabardaran in la sheego oo markii la sheegana laga takhalluso la kala tuuro maxaa dhacay liana bihi asaga wejigaan yiri biiwajhi wejiga daciifkaa yiri fii mawdicin meel ku yidhi nasu way caddeeyeen wey calaa khilaafihi ka duwnaashadiisay caddeeyeen fii mawdicin aakhara meel kale ku caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen nebi maxamed ninkii ka agbaxaa islaantii ka agbaxda ma badbaadaan ma baxaan ma noolaadaan weeye waana la dilhayaa bay ku caddeeyeen marka imaa inaad tidhahda khilaafba ma jiro waa kuu bannaanta oo culammada wax laga soo guuriyey waa waxaan jira ka berdhawi waa ima inaad tirahdo weji daciifa oon waxba ka jirin oon wax adila haysan oo lagu qaldamay labadaas ku banaan tahay wakhtalaa waa isu khilaafeen wey halka wuxuu ku dhameeyey asxaabu shaafici uu ku dhameeyey asxaabu axmed cafur axmed iyo asxaabtiisuu ku dhameeyey khilaafkoodu imaa daciif waa imaa heer maba jiro weeye inknega ka bacad baxanaya waa la dibayo waa dhameey shaafici inagu asxaabtiisa wakhtalafa waa iskhilaafay asxaabu shaafici aydan ku noqonee fa minhum waxaa ka mid a ah manduul baa ka mida qaaliyihi iyo tacayun waa waajibhaya qatlu in la dilo wey wa minhum waxaa ka mida manduul baa ka mida dakara sheegay alkhilaafa khilaaf buu sheegay weeye oo waxay dhaheen waxaa khilaafku wax noqonaya qofkii nebiga caayo oo dimiya ahlu dimiyu la mid yahay imaamkaa waxaa la yidhaahdaa loo khilbaaraya asaga istiqyaar u leh meeshu maryaa la arkaya halkaasay mariyeen khilaafka waa sheegay wa qaala wuxuuna yidhi huwa aaa cidii khilaafka sheegtay wa minhu man dakara khilaaf wa qaala wuxuu yidhi ciddii khilaafka sheegtay huwa dimigu ka ayrihi ayrihi min annaaqiliina lilcahdi la mid yahay kuwii cahdiga buriyuu la mid yahayo amiirkaa loo daynaya ima alqatlu wa ima alistirqaaqu wa ima almannu wa ima alibtidaau kal asiiri ilxarbi halkaasaan marinayna warkaasay dhaheen ay wasaxiixu markuu yidhi saxiixan waxaa wataa sheekha maxaa la yidhahdaa bacli raxmat ullaahi calayhi waxaad moodaa markaa fi jazaa allahu khayr inuusan daqiiq oo xariif iyo baaric ku ahayn qaabka wax loo talkiisiyo lanna wadaad wadaad allow la soco markaa dee wadaad baan wax talkiisinayaan ma hawl isaga soo boodi kara maaha inta nin walba kitaab iska soo qatan talkiisin kara maaha waa hawl gooniy u baahan inaad ka fiirsato ood ka baarandegto ood macalinku tahay lannu maxaa ka hadalkaa isaga hadda hadalka markuu saanayna wasicu jawaasu qatligu hadda meesha noogu qoro yaa iskale hadalkan hadalku wuxuu ahaa shaaficiyad baa waxay yeesheen laba qowl laba qowl markay yeesheen mid ka midu oo wuxuu ahaa wuxuu ka mid yahay dadka kaluu la mid yahay oo caadiga guriya midka kalena muxuu noqday waasaxiixu jawaasu qatlu qowlka noqday wejiga hore qowlka hore la daciifiyo la kala tuuray yaa maxaa la yidhi waasaxiixu qatlu way qowlka kala marka sida saxiixa qowlka saxiixa waxaa weeye waa in la dilaayo oo uusan la mid ahayn kuwa kaloo caadiga guryo aan ka socon qaalu waxay yihin culimmadii shaaficiyadu oo khilaafkan sheegay wayakuunu wuxuu ahaanahayaa kal asiiri buu ahaanahayaa sida maxbuuskii oo kale oo ahlulxarbiga laga soo qabsaday maxbuuska ahlulxarbiga laga soo qabsaday maxaa lagu yaqaanay oo amiirka gacantiisa ku jira ima alqatlu wa ima almannu wa ima alistirqaaqu wa ima alfidaa soo lama aqooni halkii baan marinaynaabaay dheh saafiga wayakuunu kal asiiri buu ahaanaya yajib waxaa waajib ku noqonaya cala alimaami imaamka muslimiinta an yafcala inuu ku sameeyo fiihi saafiga inuu ku sameeyo ama fiihi asiirka wey wayakuunu kal asiiri yajib cala alimaam yajib waxaa waajiba cala alimaami imaamka wax waajib u noqonaya an yafcala inuu sameeyo fiihi fi lasiir inuu ku sameeyo alaslaxa damiirka inaad asiirka u celisay kadaalika aslax maxaa laga wadaa waxa muslimiintu danta ugu jirto hadday muslimiinta dan ugu jirto in la laayo ulayn say gaal u cabsato hadday muslimiintu maal u baahan yihiin waxuu leeyihin nin walba waxaan ka rabnaa milyan baan ka rabnaa muslimiinta dantooda maal iyo lacag baan u baahannahay hadday muslimiinta dan ugu jirto inay beeraha noo falaan oo addoommo iyo shaqaalo u baahan la addoonsanhayaa haddaan u baahan inaan isaga galladaysanno say gaara u ogaatay inaan nahay niman laandeera oo qani ah oo waxay rabayn ma samayn karaa orda iska tago soo dagaalama markaas aan leenahay intaad tagtaan mar labaad warmihiinna iyo fardihiinna soo qaato soo noqdo markaasay dii war nimankii ayagaa intaa siaad noo galay haddana nagu galladaystay ballankeena waa ahlulkarame laa ilaaha ila allah muxamad rasul waa shahaadnaya wax annaga dan noogu jirto ayuu marayaa laakiin wax asaga dan ugu jirto mamnuucu lama ogolo wuu casilmaaya hadduu wax asaga dan ugu jirto uu maro waaba la casilaya khatar dugalaya culamada qaar usiinaya muhiimaadku marka maxay tahay qaado waxay waya kuun wuxuu ahaanayaa qofkii saabiga oo ahludimaha oo cahdiga guriyo wuxuu ahaanaya kal asiili oo yajibu cala alimaami imaamku waajib waxaa ku noqonaya imaamu muslimiin an yafcala inuu ku sameeyo fiihi fi saabi fiihi fi dimiyi naaqib alcahdi fiihi fi lasiir midkaanu ka wadhe alaslaxu sida fiican buu marayaa wa kalaamu shaafici imaamu shaafici kalaamkiisu yaktadii wuxuu keensanayaa ana naaqida midka cahdiga buriyey xukmu xukunkiisu waxaa weeye xukmu lxarbiyi gaalka xarbiga gaal xarbiga xukunkiisa maxaad ku taqaanay hadaba inaad taqaano gaal xarbi xukunkiisu muxuu ah gaal xarbi xukunkiisu wuxuu ahaa afartii sheega uguu soo sheegay ima alqatlu wama alsirqaaqu wama almatnu wama alfidaau hawa afartaasu hawa halkaasaa la marinhayaa ayb kalaam imaam shaafic yaqtadii ana naaqida ana anaaqida midka cahdiga buriyey xukm xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukmun xarbiyi xarbiga xukunkiisi buu noqonayaa amiirkaana loo daynayaa meeshuu rabuna marinayaa bima fiihi lmaslaxatu lilmuslimiin ayb wa fii mawdicin boos kale amara wuxuu amray imaamu shaafici biqatlihi qatli saabi buu amray weeye qatli saabi naaqidi lilcahdi oo diligaa way agga laga hadlaya la socdo halka waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa fii mawdicin amara biqatlihi ee qatli dilmihi saabi naaqidi lilcahdi waxa laga hadlayo wuxuu amray caynan si gooniya iyo waajib ahaanbu wuxuu amray min gayri takhyiirin dooransiin la-aan wax dooransiin ma jirto amiirkooda dooransiin kuma leh kamana hadli karo waa la dilaya ninka asagoo marka imaamu shaafici umka meel kalu wuxuu maray oo yidhi si gooni u bardhabay amara biqatlihi caynan si gooniya ah. bu waajib waxaa ah ninkii nebiga qof nin axmed caayo oo dilya axdigiisii waa buray waana la dilahaya xataa haddaad tira waa jiraa weli lilxaddi baa loo dilhaya socon halkaas min ayri takhyiirin dooransiinna kama furna doorasiin kama furna wa ama abu xaniifa laba imaam waad haysataa axmed iyo asxaabtiisa waad haysataa shaafici iyo asxaabtiisa waad haysataa masaladu waa inay ku dhacdo waama axbaab xaniifa soo maaha wuxuu ku yidhi falaa tajii'u ma imaanayso haadihi mas'ala mas'aladan ayadaa waa mas'aladee mas'alada laga hadlayo waxaa weeye addimmi naaqidi lilcahdi wax laga hadlaayo addimmi naaqidi lilcahdi weeye mas'alada laga hadlayo cahdigiisa wuxuu ku buriyey ama sabi ha noqdo ama zine ha noqdo ama sixir ha noqdo ama isbaara ha noqdo ama qur-aan ha caayo ama musxaf ha tuuro annaga hawlaadon kala jeclayn laga hadlaayo ti ayay waxay ugu shaqo ama abu xaniifa falaa yajiu ma imaanayo ku yidhi falaa tajiu ma imaanayso haadihi lmas'ala ma imaanayso calaa aslihi asalkiisa kuma imaanayso wadaad walba waa inaad la socoto asalkiisa qawaaciddiisa dariiqada uu wax ku istinbaado iyo maray waa inaad la socoto sidaa daraaddeed haddaadan la soconin madhabkiisa wadaadka wuxuusa qimin baa dusha ka saaray ama wuxuu qabaa ka nafyey hada huwa اlkhaطأ hada huwa اlkhaطأ wa cadamu macrifaة اlmanaahi masladaas marka tag marka calى aslihi asalkiisu muxuu yahy id asluhu sheekha ku fasilaya asalkiisu waxaa weeye laa yantaqidu ma buro cahdu ahli dimmati dadka dimada cahadigooda ballantoodu ma burto ilaa an yakuunuu inay ahaadaan moogiye ahla shawkati dad caarad leh caarad ashawka shawkada asal waxaa la yidhaahdaa annaslu shayga caaradale iyo meesha ku mudaysay qoraxda la yidhahda marka dadka caaradale waa kuwe waa kuwa waranka soo tumaatinaya tooriyada dhunta kaa gelinayaan laakiin hadda maxaa laga wadaa ahlu shawqa waxaa la yidhaahdaa ahlulba'si wa ahlusilaax baa la yidhaahdaa waa ahlulxarb ahlulquwa walba'si wasilaax ayaa la yidhahdaa ayb sidaa daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa wadacu shawkatahum ciidanka markii laga adkaado oo qoryaha daadiyaan islaamka waxaa la yidhaahdaa wadacuu shawkatahum caaradoodii way dhigeen qodaxdoodiina way dhigeen laga adkaada marka hadda waxaa laga wadaa ahlushawka ilaa an yakuuna inay ahaadaan maaha wuxuu yidhi asal id aslu waxaa weeye laa yantaqidu ma buro cahdu ahlidima ma buro ilaa an yakuuna inay ahaadaan maahane ahlu shawkati ay ahlu ba'si walquwa wa silax inay ahaadaan maahane wa manacatan iyo dad wax iska mancinaya oo iska caabinayo iska difaacaya niman ciidan haysta oo isgaashaan buursaday oo is-aruursaday oo cidda u timaada xabad ugu dikala inay aadaan moogiye axadgood ma burahayo haddii mid sakaraaduna dhex fadhiya uu nebiga caayo ama gaba koofsado wuxuu ku leeyahy caadigiisu buri mahayo qoortaan qabanaynaa gebisa waan dallacaynaa oraa maxaad sheegaysa baan dhahaynaa deegdiidkan ku tuuraynaa wax aadayna gurmid waan ka shaqaysanaa buu laakiin hadday ahlu shawka yihiin oo ahlubasi walquwa walxarbi yihiin ama ay manaco sameeyaan cad waa burhaya fayamtanicuuna markaas ay isku difaacaan oo isku caabiyaan bidalika bidaalika oo maxay tahay bidaalika bidaalika shawka wa bidaalika manaca wa quwada isku marciyaan fayamtanicuun ay isku marciyaan isku difaacaan oo isku celiyaan bidaalika shawkadii weeye iyo awoodii wey ile waa manaca bukuilih calalimaami imaamka isaga marciyaan imaamka muslimiinta ayay la dagaalameen ciidan bay abaabuleen fooda geliyo falaa yumkinuhu imaamka uma suurtagelayso falaa yumkinuhu imaamka uma suurtagelayso ijraahu inuu ku dureeriyo axkaamanaa anaga axkaamtanada muslimiinta calayhim kusoo uma suurtagelayso liannahu nimankii waa ahlu shawka wa ahlu manacow imaamkanagii bay la dagaalameen ciidan bay soo abaabuleen mar hadday hawshaa gaartay imaamkiina u suurtageli weeyey axkaamtii uu ku socodsiiyo lanno la soco marka horeba dimada la gelaya ah, ballanku muxuu ahaa ballanku marka hore muxuu ahaa axkaantana wax ku socodso ballanku ma ahayn imaamkiibayba isdiideen inuu maxaa la yihahda axkaamta ku dureersiiyo eh, xuduudu ka fuliyo uu qabto kuwooda khalad sameeyey waa isdifaaceen hawshaa hadday dhacdo intaqada cahduhum waana go-ayamul xaniifa inuu ku yihahdo laakiin hadday masaakiin lagu dhexnoolin canjeerada cunayaan aan dabacayna waana qabanayna saa hadday tahay halka waxaa ka fahamtay wuxuu ku leeyahay ninkii nebiga caaya oo annagana dhex fadhiya islaanta nebiga caydo annagana dhex fadhido ahludimaah ahdigeedu guri maayo laakiin waan ka shaqaysanaynaa waan qabanaynaa waan edbinaynaa waan tacsiiraynaa hadday ku soo noqnado mar labaad laga arkana waana dilaynaa oo maxaa u dilaysaan siyaasatan soomana soo marin siyaasa loo dilaya siyaasa waa kale waa soo marnay siyaasa loo dilaya siyaasada waxaa laga wadaa biijin iyo cabsiin iyo tankiila liyactabira bihi man kalfahu fashada bihi man kalfahu wa madhabu maalik madhab maalikmadhabkiisa sooma rabtid laa yantaqilu ma burahayo ku yidhi cahduhum cahdgoodu ma burahayo ilaa an yakrujuu inay baxaan maogiye ilaa an yakhrujuu inay baxaan mumtaniciina ayagoo isdifaacayo iska difaacaya mina anaga iska difaacayo hadday baxaan xagee ka baxeen magaaladii iyo dhulkaynala joogeen bay ka baxeen dhinac bay isu buuseen xabaddan waa soo dhiseenba war maxaa dhacay markaan nidhi waxaana dhacay xabad baa dhacday maxaa dhacay markaan nidhi xabad baa dhacday bay aabadbaadduunymoor baan yaalla tolay qorigasiiway marka lagu kala baxay ilaa an yakhruj mumtaniciin iyagoo ismancinayo isdifaacayeen midna annaga aynaga baxaan maaniciina iyago mancinayo diidaya liljisyati jisyadiina waa diidahayaan min hayri dulmin ayagoo la dulmin sida waxaan u diidayaa laba sabab baa dhici karta waxaa dhici karta inay sida kibir iyo maxaa isla weyn u diidaana waa dhici kartaa wa huwa naaqidun lilaxad waxaa kaloo dhici karta mid amiira iyo mid waaliya oo lejise ka soo qaad inuu xoogaa dul saarto wixii laysku ogaa waxaan ahayn u dul saartay iyo anigana intaa igu dara boqolkii labaatan soddon iga dhiga toban baana laysku ogaawo markaasay dhinac u yaaceen oo dulmigaa lagu sameeyey saa hadday tahay cahdigooda gurmahayo waa lala hadlahaya oo maxaa dhacay xadgudub baa nala ku samey ballantii baad ka baxday boqolkii toban baa nala kanabay konton baa nala saartay fartanka hadday saa tahay ninkii dulmeeye baa laga celin soo noqdaa la odhan sameyn baan ku xoran baa la ohanaya cahdigood ma gurahayo maaniciina liljisa wey min hayri dulmin dulmila-aan iyo jisyadii diidan xaggay u goodeen aw ama ma ahane yalxaqu ay haleelaan weeye bidaari xarbi daartii xarbiga iyo gaaladii netanyahu ayay u tageen weeye talaabiibbayba kasoo jeesteen talaabiibkayba kasoo jeesteen wamaali madhabu maali waa laa yantaqidu cahdum cahdigood ma buurahay ilaa an yakrujuu inay baxaan mumtanciina mina maaniciina ljizya min ayri ulmin aw yalxaqu inay haleelaan bidaari xarbi guriga maaa la yiadaa dhulkii gaalada ay haleelaan intaa hadday sameeyaan saddexdaa arrimood hadday sameeyaan intaqada cahduhum waa allaynayaa laakiin haddayna dhex fadhiyaan oo khalad sameeyaan jeedadaan qabanaynaa waana ka shaqaysanaynaa buy ayb laakina maalikan wey laakina maalikan wey laakina maalik maxaa loo masixiyey limaada muslim maalikan laakina maalikun maxaa loo ohan waay laakina laakina hadday tahay maxay tahay abdiraxmaan maxaa ku jira khata sheekh taswiirkii waad asiibtay oo laakiinna waa tiri laakiin waxaa la xukunka inaad rido leesh akhawaatil inay ku jirto akhawaatil inna maxay laakina maalikan imaam maalik ku noqone yuujib wuxuu waajibinayaa qatla saabi saabku laakiinna macnaha maxay ahaayeen lixba akhawaatul inna maxay ahayd ina cana ka cana lakina lacala layta alaysa kadalika dhexdhawa ayb lakina maalika u yuujib wuxuu waajibinayaa qatla saabi rasuuli caynan si gooni u waajibinaya si gooni wuxuu leeyahay war anigu dadka aaludimada cahdiga buriya cahdiga ka baxay oon ku leey cahdigoodu ma burin ilaa saddex shardi in laga helo oo ah inay baxaan maaniciinay noqdaan inay baxaan ama ejisada diidaan ama daaru xarbi ay haleelaan kuma jiro la soco nebiga ninka caabi kuma jiro la soco kaa asagaa waa la dilaya so warka laba cadi laakina maalikan yuujibu qatla saabi rasuuli caynan wa qaala wuxuuna yidhi imaamu maalik ida stakrahu hadduu ku qasbo ku dirqiyo addimiyu dimi hadduu ku dirqiyo muslimatan gabar muslimada cala zina hadduu ku dirqiyo qutila waa la dilhayaa ku yidhi in kaanad gabadhu hadday tahay muslimada wata gabar xor atay tahay waa la dilaya lanno gabadha xortaa sharafteeda weyn wey ayb wain kaana hadday tahay gabadha muslimada amatan hadday ama tahayna ucuukiba waa la ciqaabaya alcuquubata shadiidata cuquubo adag baa lagu dhufanaya imaam maali marka muxuu ku yiri haddiiba ninkii gabar muslimada zina ku jirtay la dilaayo nabi maxamed nin caay xaggee joogaa way sheegay lug kartay warkaas ugu kala baxay imaam sheekh samti hadda waa gabagabaynaya wuxuuna ku yiri fashaatimu rasuul sal la ala nbi maxamed ninkii caaya yatacayalu waxay caynoobaysaa qatluu in la dilo kamaa nasa calayhi aaima a'immadu siday caddeeyeen weeye waa in la dilo weeye ama calaa qowlin dadku kuu tafsiiliyo itaabka waa mukhtasar faahfaahin baa ku jirta waxbaa la xadfaayaa hawshiiba waa inuu kuu tafsiiliyo dhagaha waa inaad furtaan wuxuu ku yidhi ama calaa qowli man qof qowlka haddaan ku soconno yaquulu odhanaya yatacayan waajib weeye walaal huwa asaguba fii aydiina gacantana uu ku jiro khabarku meel dambu dhici doonaa taa waa masalo aw ma ahane yatacajalu waa caynoobayaa qatlu kulli naaqidin lilcahdi mid kastoo caadiga buriya in la dilo waa waajibaysaa bimaa fiihi bimaa shayguna ku buriyey caadi ku buriy bimaa shay uu ku buriy caadigi weeye fii dictu ku sugan yahay dararun dhib weeye calal muslimiin dadka muslimiinta wuxuu dhib ugu sugan yahay sida inuu gabar ka sinaysto inuu sixiro isbaare inuu dhigto inuu caayo ayuu ku buriyey waa ada iyo dhib weeye kamaa dakarnaahu sidaan sheegnay min madhabi imaami axmed aan ka sheegnay ayb wa kamaa dallad siduu ku tusay calayhi kalaamu shaafici uu ku tusay aw yaquulu odhanahaya aw yaquulu laakiin waxay ku cadfantahay ama calaa qowli man yaquulu yatacayan qadru kulli man naqa ku cadfantahay aw yaquulu odhanahaya yatacayan waxaa caynoobahaya qatlu man naqada alcahda qofkii caadkiisa ku buriyey bisabri rasuuli sala allah ala waxdahu nebiga cayniisa oo keliya qofkii la yimaada cahdigiisii waa buraya ciddii odhanaysay kamaa dakarahu siduu sheegay alqaadi qaadi abu yacla siduu sheegay aw kamaa dakara siduu dakarahu siduu sheegay طaa'ifatun jamaacatun oo min asxaabi shaafici siday sheegeen ay sheegeen way hawsha ayada aw amaane cafan wa kamaa nasara siduu caddeeyey calayhi dusha siduu caddeeyey caamatu ladiina kuwii siday sheegeen weeye dakaruuhu sheegay oo kamaa nasa siduu caddeeyey calayhi icaasaab cala naaqi in la aw kamaa nasa calayhi waxaa la odhan karaa cala alqatli inta waa loo celin karaa inta loo celin karaa lakin inta waxaa loo celiyo saafiga amaa nasa siduu cadeeyey calayhi cala saabiga in la dilaayo oo dilkiisu cayni yahay caamatulladiina kuwii weeye dakaruuhu sheegay saabiga ku sheegay fii nawaaqid alcahdi cahdigu inuu kugila kuwa ku sheegay wy wadakaruu ay sheegeen weeye ana alimaama imaamku imaamka muslimiinta yatakhayaru waa la door gelinayaa fii man dul weeye naqada alcahda cahdiga ballanta buriye weeye calaa sariirin ijmaali si duuduuba u sheegay al sariijmaal sida ijmaalkaad waa inaad fahamtay kuu yiri weeye ana alimaama yukhayaru naaqid alcahdi min ahli dima kal asiir soomaanaan soo marayn sidaasoo kale saas kale kuu yiri wey ala sabiil ijmaal ala sabiil ijmaalku u sheegay wadakaruu ana alimaama yatakhayaru asagaa u doorleh fii man akhada alcahdi cidda cahdiga burisaa calaa sabiili ijmaal siduubu ay u sheegeen laakiin saabiga asaga hadi waa laga soo saari doona fainahu ayagu dakaruu way sheegeen raggaasoo dhan culammada warkaa qabaa dakar way sheegeen fii mawaadica ukhra mawaadic kale waxay ku sheegeen annahu asagu ama anahu amar yeeshaani ama anahu fii mawaadic fainahu ayagu dakaru fii mawaadica ukhra waxay ku sheegeen annahu asagu saabiga yuqtal waa la dilhayaa min gayri takhyiirin dooranasiin la'aan weeye fadaahirun halkaas khabarka dhacay warka meefa ma ujeedaa warkii ka soo bilowday war ka soo bilowday ama calaqood markuu ku yidhi fashaatimu rasuul iyo tacayun qatluhu kamaa nasi calayhi aima aimadu siday sheegeen markuu xukunkaa ku siiyey hadalkii dheeraa u yidhi ama calaa qowli man yaquulu ilaa aakhirihi wuxuu ku yidhi fadaahirun qodaa warkoodu waa cad yahay wuxuuna daahir ku yahay mar kastayo kollayba waa la dilayaa nebi maxamed ciddii ka adbaxday warkood halkaas ku dhammaaday wa ama calaa qowli man yaquulu haddaan qabanno qoladii dhahaysay ina kula naaqidin lilcaadi mid kasta caadiga buriya yatakhayaru wuu door qaadanaya fiihi dhexdiisa waxaa qaadanaya alimaamu imaamka door qaadanaya imaamkaa u doorle meeshuu rabu marinaya isagaa loo daynaya horay saa oranaysay faqad dakarnaa waan sheegnay annahum ayagu qaaluu waxay yidhaahdeen innahu asagu saabiga iyo midka cahdigana buriyey saabiga cafan saabiga ahludimaah saabiga ahludimaah inahu e, naaidka oo saabiga yustawfa waxaa laga oobsanaya yustawfa waxaa laga oobsanaya minhu asaga yastawfi inahu asagu yastawfi wuxuu ka oobsanaya ama imaamku qaalu waxay inahu imaamku yastawfi wuu ka oobsanaya minhu xaggiisa oo midkaas e, naaqidka caadiga guriyo ahludimada imaamku wuxuu ka oobsanaya alxuquuqa xuquuqd ka oobsanaya kalqatli si dilkoo haddii dil lagu leeyahay uu dilaya walxadi sida xadka kale xad hadii lagu leeyahy oo qofu dila korsaa waa la dilaya wataciiri taciir hadday tahay wuu ka oofsanaya ah, qaaluu waxay yidhahan inahu imaamku haba u door qaatee yastawfi wuu ka oofsanahayaa imaamku minhu min naaqid alcahdi wuxuu ka oofsanahayaa dimiga ah alxuquuqa xuquuqdii lagu lahaa lanna qofku caay qofku tacay qofku xogaysay laga oofsan xuquuqda kalqatli walxadi wataciir qof walba xuquuqu ka lahaa waa looga oofina waa looga goyna iniga hadduu ku qatay waa laga oofsan hadduu aabbaha dilay waa loo dilay hadduu xoola kaaxay gacantaa la goyn xuquuqda laga oofsanaya maxaa dhacay lianna caqda dimmati wey dimada in loo gunto calaa an taji wuxuu ahaab lianna caqda dimmati wey wuxuu ahaa calaa an tajriya inay ku dureersato axkaamuna annaga axkaamtanadu calayhim dushooda inay ku dureersata ayay ahayd caadigood caqdiba saasuu keenaayay axkaamta rajulka maxaa ka mida waxaa ka mida xuquuqda in laga oofsado wa min alxuquuqa alqatlu walxaddu wtacziiru ayaa ka mido taasaa ka mido uma idaa kaanuma ida stawfa cafan uma ida stawfayna haddaan ka oofsanna buu ku yidhi uma ida stawfayna haddaan xuquuqdanadi aan ka oofsanno falimaamu imaamku mukhayarun asaga u door fiihi mar haddaan anagoo xuquuqdanadii ka oofsannay oo wax alla weyn xaqaadii aan ka oofsannay falimaamu mukhayarun fiih isagaa u doorla weeye kal asiiri sida maxbuuskii oo kale annagu wax alla way xaqa oon ku lahayn haddaan ka goorsanay hadda kabacdi waxaan leenahay imaamku meesha ka bixinaysa ka bixin haddaan qatli ku lahayn kii qatlian ku lahayn dilinni mar waan ku tagnay oo sanaa nebiga hadduu caayay dillayba hadduu maxaa la yidhaha gabar naga kufsaday oo muminad ahayd oo xor ahayd dillayba hadduu maxaa la yidhaha isbaare ahayd amiirkaan leena adig adag u doorlay marka waxa weya hawsha lagu kala tegay waa la qaybsanaya wa calaa haada calaa hada alqowl qowlka asagaa markaan ku soconno oo amiirka u doorle ah amiirka u doorleh fayumkinuhum waxaa u suurtagelaysa fayumkinuhum culummada qabta amiirka u doorle imaamka u doorlo takyiru culummada qabta waxaa u suurtagelaysa alqowl inay yidhaahdaan biqatli saabi xaddan baa loo dilaya min alxuduud fayumkinuhum culummada ku dhahaysa saabiga cahdigiisii ma gurin saabiga ahludimada cahdigiisii ma gurin amiirkaana u doorne culummada ku dhahaysa waxay ku leeyihiin u suurtagala inay dhahaan fa yumkinu inay ku qowlaan oo dhahaan fa alqowl inay ku dhahaan biqatli saabi saabiga waa la dilayaa maxaa loo dilayaa xadda min alxuduud baa loo dilayaa waxay ku ninka saabiga oo ahludimaha cahdigiisii iyo ballantiisii ma burayso cahdi buu ku jiraa laakiin waa la dilahayaa oo maxaa loo dilahayaa liannahu xadun min alxuduudi wuxuuna macno yahay qof muslima oo qof dilay qof muslima oo sinaysay qof muslima oo xoola xaday sidoo kale dimigu hadduu nebiga caayo waa la dilan hadduu qof muslima dilo waa la qisaasan hadduu xoolaxado gacantaa la goosan xad min alxuduudi cahdigana buri maayo soo warcad maaha halkaasay ka tuureen amaa low naqada in siduu ku buri lahaa weeye bizina kamaa low naqda cahdu cadu ku buri lahaa bizinaadu ku bura wey aw qadca ariiqin in jid la gooyuu ku bura wey fainahu asagu yuqtal waa loo dilaayaa bidaalika fainahu wey fainahu zaaniga iyo qaaطica yuqtal waa loo dilayaa bidaalika hawshaasaa loo dilayaa weeye in awjaba hawshii uu sameeyey hadduu waajibiyo alqatla dil hadduu waajibiyo waa loo dilanhayaa wa minhaa waxaa ka mida ah nebiga hadduu caayo waa loo dilanayaa ayb bal iskaba dhaafe buu ku yidhi inuu caadiliisu gureen qad yuqtal waa loo dili addimiyu dimigi waa la dili xaddan baa loo dilo min alxuduudaa loo dili wain lam yantaqid yuusanba buriba cahaduu caadiliisu yuusan buribe waa la dili weye kamaa low qatala siduu dilo biniyan dimi hadduu dilo tusaale gaal dimi ah oo lagu hoosnool ayaa gaal kalo dimi lagu hoosnool la dilay ma guraya mise ma guri ma buraayo maxaa kaloo lagu samaynayaa waa la soo qabanaya inuu mar baad ka rabtaan mise waa qisaasanaysaan mise waa ku galadaysanaysaan ayagaa la doogagelinaya hadday dhahan hanoola dilo waa loo dilaya taasoo kale marka la macno yahay marka wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo saabiga nebiga caayay kaasuu la mid yahay cahdigiisu guri maayo laakiin sabigii waa loo dilayaa liannahu xaddun he min alxuduudi ah, bimacnaa marka lagu leeya cahdigiisii ma burin wuu fasaxan wuu iska tegayaa maaha u qaadan cahdigiisii ma burin laakiin yuqtal oo sheekhu maxaa u dilaysaan liannahu waa xadun min alxuduud saas ku yidha ayb kama low qatala dimiyan wey wa madhabu maalikin imaam maalik madhabkiisu yumkin waxaa suurtagala bu ku yidhi tawjiihuhu in lagu wajaho oo loo jeediyo oo lagu fasiro wey wa madhabu maalikin imaam maalik limada imaam maalik muxuu ku ahaa waatuu soo sheegay saddex arrimood waatuu soo sheegay oo ahaa acadun guri maa laa yantiqda cahdu ilaa an yaqdumu mumtanaciina saddex shardi waa soo sheegay ayb tii marka u qaybixinaya imaam mutayi oo imaam maalik yumkin waxaa suurtagala tawjiih lagu wajaho tawjiih macna ah tafsiir in lagu fasiro loo jeediyo halkaa loo jeediyo calaa hada alwajh wejiga in lagu fasiro wejiga wejigee weeye in la yidhahdo cahdigiisu ma buraayo laakina yuqtal bixaddin min alxuduud ila la yidhaahdo in kaana hadduu yahay ku yidhi fiihim hadduu ku sugan yahay fiihim ee filmaalikiya w in kaana fiihim filmaalikiya hadduu ku jiro man duul hadduu ku jiro yaquulu odhanaya lam yantaqiq ma buuhayo cahdu cahdigiisi ma burin culamo maalikiya odhanaya hadday jiraan waxaan leenahay cahdigiisi ma burin waa sax waan ka yeelnay laakiin ma la daynaya may lama daynaayee yuqtal لأنه حد من الحدود warki maana fahmay warku waa cadaaday waa biljumla duuduubkee gabagabada falqowlu in la yidhaahdo biana alimaama yukhayaru imaamku waa la door gelinayaa fiihi kee weeye dimigii weeye dimigii saabiga ahaa fiihi dimi saabi weeye waxaa weeye juru wuxuu cafwan inamaa in kale maaha yadul wuxuu kugu tusayaa calayhi dushiisa cumuumu kalaamin Ah, kalaam macnaha caam ah ayaa kutusaya wabiljumlati duuduubka falqawlu hadalkii oraahda in lagu qawlo la yidhaahdo biana alimaama imaamka muslimiintu yukhayiru waa la doorgelinaya fiihi fi dimi saafi qofkii dimigaao nabiga ahay waa la doorgelinaya in la yidhahdo inamaa yadulu wuxuu kugu tusayaa calayhi dushiisa cumuumu kalaami bacd fuqahaa baa kutusahaya wey cumuumi kalaami bacd fuqaha baa kutusahaya aw idlaaqigii hadalka idlaaqiis hadal la iska idlaaqay oo idlaaqu muxuu yahay in la yidhaha tusaale ahaan ahlu dimaha waxaa u doorle hadday cahdiga buriyaan waxaa u doorle amiirka kabacdina ninkii nebiga caayana waa ku dhex jira adlaaq hadal iska idlaaqay hadal caam ah la iska idlaaqay oon laga fiirsan wey oon laga baaraandegin oon la qaydin wey ayb taasuu ka hadlaya sheekhu wuxuu ki wakadalika waxaa taa la mida ah, qowluhum qoraahdooda culummada culummo ay dhaheen inahu dimiga naaqidka dimiga dimiga naaqidka caadiga buriyey yulxaqu waxaa la haleegsiinaya oo la geynaya bidaari lxarbi daarta xarbigii gaalada laga taba tuuraya nimanka yiri hadalkoodu waa khaa asaguna hadalkoodu waa khaa wey asaguna uma abliqu mamana uma he abliqu mamana wain axadun min almushrikiina stajaaraka lanna wain axadun wain axadun in axadun istajaaraka wadiiqada wadaaqdan lannu maxay tahay inta shardiyada gadaasheeda ma dhaco ismun ee maxaa dhaca ficlu marka waa in istajaaraka axadun ay waaxidun min almushrikiina oo gaalada ku bayaansan istajaaraka yufasilu madkuur eh. waa ariiqada la iska maro laakiin camdi waxaa weeye in la yihahdo wa in istajaaraka axadun in la yihahdo cafwan waa in axadun in la yihaahdo min almushrikiin oo saa lagu socdo oo la yihahdo alaslu cadamu taqdiir walaslu sixat lkalaam in la yihahdo hada waa saxiix sheekh ayb lanno maxaan haynaa daliil maxaa haddaad tirahdo min haadi aaya ka mida so dliil ma min haadi aaya sheeko dliilkaad weydiinaysa maxay wa in axadu min almushrikiin aad haysaa haddaad tira sheeko maxaa daliila haddi waxba maada fahmi sheekhu minhaa haadil aaya ka mida wo minhaa waxaa ka mida idan samaau wanshaqad baa ka mida wo ila aakhiri wad labaatan labaatan iyo shan soddon aayado min kitaab ilahi baa ku timid weye marka haddaad kitaabka ilahi hayso sidii wey baa yii wadaad baa yii waxba kuu sheegma isaga soco asalkuna maxay tahay qaacidada waa inaad tiraahdo asalku qaacidadu sida badan waxaa weeye oo mashhuurkaa in gadaasheeda waa inuu dhaco ficil waa inuu dhaco isim inuu dhacana waa yarta laakiin isim inuu dhaco waa saxiix waana biyoka dhimcaan horaan loo soconaya marka muxuu ku yii eh, wadaadku hadalku sii gabagabaynayo wuxuu ku yidhi wa akhdu lmadaahibi madaahibta in laga qaato wa akhdu lmadaahib madaahibta masale muhiim ah lagana yaabo weliga haddaad raajisay inaadan helin ayuu sheekhnamtimi caawa sheegeen iska ilaali masalada ayaa meel ku qoro wa akhdu lmadaahib madaahibta xaggee laga qaataa markaad leedahay eh, abu xaniifa qaba maalik baa qaba ibnu taymiya qaba eh, kadaa baa qaba xaggee laga qaataa tii baa laguu sheegayaa qaldan wa akhdu lmadaahibi hadda soomaadan arag hadda waxaa badatay madhabu ahlusunna waljamaaca fii tawaabid takfiir maanta meel aad u qoran tahay madhabu ahlusunna waljamaaca fii awaabir takfiir oo haddii la yidhaha ahlusuna waljamaaca madhab miyay leeyihiin fii awaabir takfiir laa yajiduuna daliilan wax u sheego oo ahlu sunnaha iyo salafka gooni awood waa la wada wadaaga weligaa qaldama dawaabidu takfiirkii waagi itixaadkii naloo keenay ninkii la oran jiray cumar qarni miyuu ah muse muusa alqarni muusa alqarni umale takfiir waa kale waagi itixaadkii la qaymin jiray kii waagi ninety onkii la qaymin jiray irjaagii naga soo galay ayaa ilaa maanta lagu gaardinayaba la wadaa soo cilmi looma qabno sheekhu meel kitaab baa kabacdi soo baxday kitaab iimaan baa kabacdi daabacay saari masuul baa kabacdi daabacay markaasa waxaa weeye kitaabkii asagaa oo wadaadkaa u waxwaxeeyey waa lagu kala tegla dardarow markaa qaldan wa aqdu lmadaahib madaahibta in laga qaato min aliطlaaqaati hadal la idlaaqay hadal wada idlaaqay oo ku yidhi alimaamu yukhayaru ale saabiga ah, ama dadkii cahdiga ballanta buriyay hadalyoora iska idlaaq inaad wax ka qaadato yajuru wuxuu kuu jiidayaa ilaa aladin caiimin ah, ilaa qaladin alayhi a ilaa qaladin alayhi almadaahib khalad buu kuu jiidahayaa weyn iyo gaf weyn calayhim cala almadaahib wacala alculamaa wacala alaimo hadal la ilaaqa wax lagama qaatee hadda sheekuu soo gaariye khaladku sameye ka mid tahay hadal fiican baa meesha ku jiray inuu soo gooyey ahayd uusan kalagaynu bal iskaba dhaafi ukiy madaahibta waxaa laga qaataa ilaaqa lagama qaatee laabudda waxaa laga maarmaana min akhdi daalika iyo min akhdi madaahib madaahibta in laga qaato min kalaamihim culammada kalaamkooda almufasara ee la fasiray almufasar kalaamkooda la fasiray la cadeeyey la wabiljumlati duduubkan bulshada hadalkaan gabagabeeye fain taqarara hadday sugnaatay oo la helo fii haada oo fii haada maxay tahay qofka saabiga oo nebiga caayay oo ahludimmahaba hadda laga hadlaya qof saabi ah ragga dumar dadku rabahan oo haddana nebiga caayay lana dilaayo wax khilaaf iyo hadal haddii laga sheego fain taqarara fii haada dimiga saabiga oo nebiga caayay haddii wax khilaafa lagu soo raro taqararat fi hada khilaaf hadii lasoo raro fa huwa aciifun waa aciif hadalka asaga waa daciif iska ogogu fiiri naqlan in la soo guuriyo culummadii aimada laga soo raro wa tawjiihan wa tafsiiran in la tafsiiro oo loo qiilbixiyo oo la shar oo la naashnaasho lafteeda waa qananaf oo waa adag yahay oo waa meelaan cabtu haleelayn wey carabkuna kuu qabanayo carabka waa kasoo guudahaya daliil daliilkii xujadii ka tooca wey calaa tacayuni qatlihi in la dila inay waajib tahay dimiga qofka dimiga oo saabiga oo nebiga cay in la dilahayo xujadii daliilku tusaysa waxaa weeye maa qadamnaahu waxaan soo hormarinay oo min aqwaali saxaaba saxaabada aqwaasheedii saxaabada aqwaasheed samaanan soo marin ama soo marin samaanan soo marin ijmaacu saxaaban soo marnay ijmaacu fuqahaa baan soo marnay wataabiciina taabiciinta ijmacoodina waan soo marnay wsunani sunankeedana soo marnay adilada xadiisina waa soo marnay qaar sixadeeda laysu hayso qaar dacfi ku jiro qaar saxiixa inta waan soo marnay walaayaat aayaadkiina ma soo marnay aayaadkiina waa soo marnay mar haddii laguu sheegay alkitaab wsunna walijmaac walqiyaas haddii laguu sheegay haddii afartaa duusho daliilkaad sugaysa maxay tahay hawshaa waan soo marnay waana biyo kaa dhicaan weeye halkaas marka wuxuu u gebagabeeyey mas'aladii labaad oo ahayd saabiga dimiga ah daabiga dimiga ah oo shaatinka oo nebiga caanay waa la dilahayaa walaa yajuusu istirqaaquhu waalmannu waalfidaau midna ma bannaana yajibu qatluhu caynan weeye khilaaf haddii la soo rarana waa daciifa naqlan wa tawjiihan shasanti uu ku gebagabeeyey hada bilahi towfiiq sal allah waslam cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin